رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بارك الله لك الدعاء duco waaye liman carada qofkii kuu soo bandhiga calayka korkaaga maalahu maalkiisa oo ku dhoohoo maalka qaada baaraka allaahu laka dheh ilaahay ha kuu barakeeya fii ahlika wa maalika ehelkaaga iyo maalkaaga waa cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ka soo baxay magaalada maka madiine ayay u soo haajireen nin saxaabiya ayaa lala walaaleeyey markaasuu dhahay hoo xoolahaan intaa qaado macnaha wataaniyan laba xaasaan leeyahay midii ku cajabgelisa fiirsa waa kuu furaa mar allaala markay ciddadu u dhammaatana markaa guurso cabdiraxmaan wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika ehelkaagii maalkaaga allah kuu barakeeyey suuqa itusi waa ka shaqaysana suuqaa la tusiyey saliid iyo subag iyo waxbuu kala gedgediyey waxoogoo lacaga ayuu helay waa sii siyaadiyey ilaa uu aruuriyey naag meherkeeda wax gaara naagtii uu markaa mehersaday subaxdii dambaa nebiga cabdiraxmaan wejigiisa wuxuu ka arkay baa la yidhi sufra iyo jaallo jaalaha hudurka ay naagaha marsadaan aad buu ugu inkiray nebiga mahyan buu dhaa yamnaco xaaf cunugiisiiyo waxaan maxay yihiin markaasuu dhaha rasuulkii allo waa guursaday ma ogid miya maxaad mihir uga dhigtay naagta buu dhahay nebiga cabdiraxmaan wuxuu yidhi wax la eg miisaan ama culays laftimireed culayskeeda oo dahab ah rasuulka markaasuu yidhi baaraka allaahu laka awlim walow bishaab ilaahay kuu barakeeye weliimo samay oo dadka ka farxiyo casho sii ha ahaate rixataa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam adducaau duco waaye liman aqrada cindahu alqadaa'i liman ruuxii aqrada gudah ama deymiya cinda alqadaa'i gudida agteeda baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika dhe qofkii wax kuu iqraadiya oo kuu amaahiya markaad u gudaysa xaggeeda baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika ehelkaagii maalkaagaba allah kuu barakeeya inamaa jazaau salafi amaah abaalgudkeeda alxamdu waladaau qofkii kuu amaahiyey inaad ku mahadcelisood u gudda ayaa abaalgudkeeda ah nin wax laga qaadan jira mabuu ekid iyo wax wax helay wax u xun tahay iyo saasaa dadka loogu gudaa maanta baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalikani ehelkaagii maalkaaga allah kuu barakeeya inamaa jazaau salafi salatii ama abaalgudkeeda alxamdu waalanaamu waa mahadcelin iyo in qofka markaa loogu gudo labada la isugu daraa wixiina waa siinaysaa waana u ducaynaysaa ducaau alkhawfi min ashirki shirkiga waa waxa ugu xun ee qof bini aadama uu sameeyo ama uu ku dhaco sidaa darteed ku dhicitaan ma ahe in laga cabsado ayaa waajib ah ilaan aad buu u dhib badan yahay marka qofkii shirki isaga cabsada wuxuu ku ducaysan lahaa allaahuma inii acuudu bika ilaahayo waxaan adigu kaa magan galay an mushrika inaan kuu shariik yeela bika adiga wa ana aclamu anigoo og wa astakfiruka waxaan kaaga dembi dhaaf weydiisanaa limaa laa aclamu waxaanan ogayn wixii aan ogahay adaan kaaga magangelayaa inaan la imaada waxaanan ogaynna adaan kaaga istikfaar weydiisana ilaan qofka waa laga yaabaa inuu shirki ku dhaco isagoon u malin inuu shirki markaa ku jiro waxyaabo badan oon samayno shirkiyaada ayaa jiroo dadka aysan u malin inuu shirki yahay sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa qofka inuu istikfaarna uga dalbado ugana weydiisto wuxuu asaga markaa ogeyn hadduu sameeyo waxa uu markaa og yahayna inuu ilaahay uga magangalowsan samayninba adducaau liman qaala baaraka allaahu fiika qof allaala qofkii ku dhaho ilaahay haku ku barakeeya wa fiika baaraka allaahu dhe adigana ilaahay ha ku barakeeya ducaau karaahiyati iyarati baasaysiga macnaha karaahiyadiisa iyo nacitaankiisa la naco wixii markaa looga ducaysan lahaa diyara waxaa loola jeedaa waa baasaysi qofku waa inuu wax baasaysta dukaan ayuu leeyahay saakuu dukaankii furay islaama u timid waxbay ka gadatay ilaa duurkii wax lagama gadanin islaamtii saaka waayuu leeyahay beri hadday timaad wax ka gadaayo waa baasaysana macnaha dhib bay leedahay xaaladaa waxaan ilaahay wata subxaana wa tacaala naguu guursaday matala shaqaduu ku jiraa laga soo bixiyey ama aabihiisaa dhintay wuxuu leeyahay iidaa bacaaw ah waa fura maydana waa arrin dhibaato badan oon loo baahnayn baasaysi ayaa la yidhaahdaa shimbirka guumayska meeshuu yimaada geerisheeg waayaa la dhihi jiray maca daalika qofaa dhimanayo baasaysi waayo bisha safar lama guursada mana la guuro been waaye ayadana baasaysi waa iyo waxaan la ogolayn mundi mugdiga habeenka ugu dambaysa islaamaha guryaha lama geeyo been waaye iidana baasaysi waayo waxaasoo dhan qofku waxaa laga rabaa inuu dhaho allaahuma laa tayra ilaahayow baasaysi ma jira ilaa tayruka baasaysigaaga ma ahani dhibkaad adiga keenta meehee wax kale oo dhib keeni karoo bilsafara iyo shimbir buubay iyo waxaasoo dhan markaa ma jiraan walaa khayra ilaa khayruka khayr aan khayrkaaga ahayn ma jira walaa ilaaha khayruka ilaah khayrka ahna ma jiro ilaahaan abi ahaynna ma jira sidaa ayaad dhahaysaa ummadda ha baasaysani baasaysku aad buu u dhib badan yahay markuu dhib ku dhaco tatayaruu bimuusa waman macahu nebi muusay baasaysan jireen iyo dadka markaa la jira ummadda in la baasaysta ayaa mamnuuca ducaa'u rukuubi rukuubka iyo gaadiidka marka la raacayo ducadeedii waayo dayaaraddaad raacaysaa ama baabuurka ama faraska ama markabkii wixii lamida bismillaahi dheh marka hore alxamdu lilaah ilaahay ama had iskale subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniina wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun subxaana aladii macbuudkii baa nasahan sakhara lanaa noo sakhiray haada midkan wamaa kunnaa lahu muqriniina kuwa kari karoo awood u leh oo samaysan lahaa gaadiidkan minhi wa innaa annagu ilaa rabbina rabbigeen xaggiisaan lamunqalibuuna u gadoomaynaa alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi saddex mar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ilaahay waaweyn weyn saddex mar subxaanaka allaahuma inii dalamtu nafsii ilaahay baana sahan ilaahayow naftaydaan dulmiye faqfir lii ii dembi dhaaf fa inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta dembiga ma dhaafa ilaa adiga maahana sidaa dheh baabuurka maanta waa koray meeshuu ducada ka akhrin lahaa cajalkii heeskuu daara meeshii rabbi uu ka mahadin lahaa sigaaru daaranaa markaasaa baabuurka la dhaqaajiya xaaladda noocaasaa mamnuuca fiiri bismi illaahi walxamdu lilah subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin ilaahayaa noo fududeeyey kan maahana anaka maa samaysan karnay waa maya wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuuna rabbigeenaan u gadoomaynaa baabuurka waa gadoomi karaa waa ku dhex dhiman karaa faraska waa kufi karaa anoo ka dhacaan dhiman karaa diyaaradda waa burburi kartaa wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun markasta ha hilmaamin inaad ilaahay la kulmaysa alxamdu lilaahi saddex mar dheh allaahu akbar saddex mar dheh subxaanaka allaahumma ilaahayow adigaana sahan waaya inii dalamtu nafsii ani naftaydan dulmi iyo macaasii gardarro ku dulmiyey fakfir lii ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta waayo dembiga ma dhaafo qofaan adi ahayn ducaau safari safarka ducadiisa waaye allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saddex mar dheh subxaana aladii sakara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniina wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun waa baabuurkaad ku safraysa markaad raacdo allaahuma inii allaahuma inaa nas'aluka allo waxaan ku su'aalanaynaa fii safarinaa haadaa safarkan ee kana albira biri iyo wataqwa alla kacabsi aan kugu weydiisanaynaa wa min alcamali camalka xaggiisa maa tardaa waxaad ka raali tahee allahuma ilaahayow hawin khafiifi calaynaa korkeenna safaranaa safarkeena haadaa ee kana noo fududay waatwi ilaahow soo duub cannaa xaggeenna bucdahu fogaantiisa safarka dheeraantiisa ilaahow noo soo dhoweey allahuma ilaahayow anta asaaxibu waxaad saaxiib nagula tahay fi safari safarkaane kana waalkhaliifatu waxaad khaliif nooga tahay fi ahli ehelka allaahuma inii acuudu bika ilaahayo waxaan kaa magangelayaa min wacfaa'i safari safarka dhibkiisa wa kaabati ilmandari daymadii aragtida dhibkeeda wa suu'i lmunqalabi noqosho xun oo fi lmaali waalahli maalkii ehelka lagula noqdo waayo marka safarkaaga dhammaado gurigaaga aad ku noqoto maalkaagoo xumaan aad kula noqoto sidii aad ku ogeyd si aan ahayn gurigii oo gubtay mashaakilku asiibay iyo walahli ehelka waa xaaskii ilmaha xumaan inaanan kula noqonin ayaan ku su-aashay waidaa rajaca qofku markuu safarka usoo ka soo noqdana qaalahunna intii hadda aan soo tilmaanu dhahaa wazaada fiihinna wuxuu ku ziyaadinayaa aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun intaasuu markaa dhaha kuwii noqonayaa nahay oo taa'ibuuna tooba keenaya caabiduuna cibaadaysanayo rabbigood caabudaya lirabbina xaamiduun rabbigeenaan u mahad celinaynaa ducaau duquuli lqaryati aw baldat haddii qaryo waa qaryo magaal ah waa tuulo amase beled la galo qofku wuxuu dhihi lahaa safarka sida loo socdo ama looga soo socdo ehelkaaga aad ku soo socoto meel baa la degdegaa sidaa darteed qaryo marka laga baxo tuulo oo tuulo kale haddana la galo beled haddana beledkiisa kale waxaad dhahaysaa allaahuma rabba asamaawaati asabci samaawaadka toddobada ah rabbigoodiiyo wama adlalna iyo waxay hariyaan wa rabba alardiina asabci toddobada dhulood rabbigoodiiyow iyo wamaa aqlalna waxay cusliyaan ay culasiiyaan wa rabba ashayaatiini shayaaiinta rabbigoodiiyow iyo wamaa adlalna waxay dhumiyaan wa rabba ariyaaxi dabaylaha rabbigoodiiyow iyo darayna waxay kiciyaan as'aluka khayra haadihi alqaryati waxaan ku su'aalanaa qaryadan kayrkeeda iyo wa khayra ahliha ehelkooda khayrkeeda wa khayra maa fiiha iyo kayrka ku dhex jira wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharteeda wa shari ahliha ehelkooda sharteedii wa shari maa fiiha sharta markaa ku dhex jira taasaad ilaahayow kaa magangalaa mar walbood qaryo tuulo waaye ama beled waa magaale aad degto saasaad markaa dhahaysaa ducaau dukhuuli suuqi suuqa marka la gelayo ducadii markaa lagu ducaysan lahaa shayaadiintu waxay isugu yimaadaan buu dhahay nebiga suuqyaada sidaa darteed masaajidada malaa'igtaa ku kulantoo isugu timaada suuqa ha ahaanin qofka ugu horeeya ee gala buu dhahay nebiga hana noqonin qofka ugu dambeeyee ka soo baxa ahaw qofka ugu dambeeye masaajidka gala ugu dambeeye ka soo baxa maca daalika suuqa marka la galo duco ayay leedahay shayaadiinta waa ku ukun dhalaa meeshuuna ukumaha ku bujiyaa buu dhahay sida xadiiska la tilmaamay maca daalika intaan la gelin baa la rabaa in la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir wahuwa alxayu laa yamuutu biyadih lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayru wahuwa calaa kulli shayin qadiir saasaad dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu ilaaha keligiis ah maahana alla kale ma jira laa shariika lahu shirki uma sugnaanin lahu lmulku walahu alxamdu mahad iyo ammaan asagaa iskale yuxyi wayumiitu waa dilaa waana nooleeyaa wahwa alxayu laa yamuutu waa alla nool haddana aan dhimanin biyadihi alkhayru khayrkana gacantiisa ayuu ku jiraa wahuwa calaa kulli shayin qadiirun shay kastaa mid kari kara waayo adducaau idaa tacisa almarkuubu baabuurku hadduu tacis sameeyo uu dhaqdhaqaaqa ama gadoomid uu u dhowaado shiikhebelow ha dhihin bismillaahi dheh macnaha bismillaahi ayuu qofku dhahayaa ducaau lmusaafiri lilmuqiimi musaafirka ducadiisa muqiimka uu ugu duceeyo astawdicukum allaahu waxaan idiin wadeeca dhigayaa alladii allihii laa tadiicu wadaa'icuhu wixii wadaa'ic looga dhigo oo lagu ammaanaysto aan dayicin musaafirka saasaa la rabaa inuu ugu duceeyo qofka muqiimka ah muqiimkaa loo ducaynaa musaafirka ayaa ducaynaya istawdacakum macnaha ducaau lmusaafiri musaafirka ducadiisa oo lilmuqiim uu ugu duceeyo macnaha astawdacakum allaahu aladii laa tadiicu wadaa'icuhu ducaau lmuqiimi haddana muqiimkii ducadiisii waayo lilmusaafiri musaafirka uu u duceeyo tii hore musaafirkaa duceeyo muqiimkaa loo duceeyey hadda muqiimkaa ducaynayo musaafirkaa loo duceynaa astawdicu allaha diinaka ilaahay ayaan wadeecakaaga kaaga dhigaa diinkaada wa amaanataka amaanadaadii wa khawaatiima camalika camalkaaga khawaatimtiisa waxaad kaloo dhahaysaa zawadaka allaahu ilaahay sahay ha kaaga dhiga attaqwaa taqwada wakafara dembaka dembigaagana allah kuu dhaafo wayasara laka alkhayra khayrkana allah kuu fududeeyo bacdamaa safar u socota xaytumaa kunta meel kastoo tahayba altakbiiru in la kibaarto iyo wtasbiixu in la tasbiixsado fi safari safarka socodkiisa inta lagu dhex jiro qaala jaabiru jaabir ibni cabdilaahi wuxuu dhahay radia allaahu canhu kunnaa waxaan ahayn idaa sacadnaa markaan meel dalcada sii korayno barnaa kuwa ka baarta marka baabuurka dalcadda uu sii korayo ama dayaaradu ee kor sii aadaysa ama faraska uu meel buura koraayo allaahu akbaraad dhahaysaa wa idaa nasalna markaan soo hoobanayno soo degayno meel waadi ku soo hoobanayno ama dalcad aan ka soo degaynana waxaan ahayn sabbaxnaa kuwa tasbiixsada markaad dalcad koraysa allahu akbar dhe markaad ka soo degaysana subxaana allah ducaau lmusaafiri musaafirka ducadiisa idaa asxara markuu waktiga saxuurta gaaro wuxuu ku ducaysan lahaa samaca saamicun bixamdi illaahi iyo wa xusni balaa'ihi calayna rabbanaa saaxibanaa wa afdal calaynaa caa'idan biاllaahi min annaari saasuu markaa dhahayaa samaca saamicun oo bixamdi illaahi ilaahay mahaddiisa maqlay wa xusna balaa'ihi nimcooyinkiisa wanaaggeeda calaynaa korkeenna uu noogu nimceeyey ilaahay rabbanaa rabbiyow saaxibnaa mid nala jira ayaa tahay wa afdil fadli calaynaa korkeenna ilaahayow fadli sii korkeenna caa'idan billaahi ilaahay ayaan ka magangelaynaa min annaari naarta xaggeeda adducaau idaa nazala manzilan qofku hadduu manzil dego oo fii safarin aw hayrihi safara ama kayrkiisa baabuurkii sida loogu socdaa darawalkii yidhi waa la seexanaa meeshaa la degaa meeshaad degaysa waxaad ku ducaysan lahayd ama guri baad ka guurtay guri kale ayaad u guuraysaa waxaad ku ducaysan lahayd acuudu bikalimaati illaahi taamaati acuudu waxaan magan galay dheh bikalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisa attaamaati ee taamka ah min shari maa khalaqa shartii uu abuuray ayaan ka magan galay sidaa dheh guriga markaad u guurto uma baahna in dhiig loo qalo uma baahna in wax kale lagu sameeyo uma baahna in sixir lagu sameeyo uma baahna biyaha badda in lagu xiro waxay u baahan yihiin male ilaa in ilaahay la magangalo maahane intaasaa kugu filan nebigaa yidhi qofkii meel dega oo dhaha acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa wax dhibaya male ilaa uu ka guuro ilaa uu ka guuro haddii ducadaa uu ku aqriyo dikru rujuuci min asafari xuskii alla lagu xusi lahaa qofka markuu ka soo rujuuca safarka ama uu ka soo noqdo yukabbiru calaa kulli sharafin meel kasta oo taaga waa u kibaarana alaaa takbiiraatin saddex takbiirood allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayuu dhahaa uma yaquul intaa ka gadaal wuxuu dhahayaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ilaahay ilaah aan ahayn ma jira keligii asoo ahoo shirki lahayn lahu lmulku walahu alxamdu mahad iyo ammaanba ilaahay baa iskale wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax kastaa kii kari kara waaye aayibuuna ayaan nahay kuwa safarkaa ka soo noqonaya taa'ibuuna rabbigood u towba keenaya caabiduuna cibaadaysanayoo rabbigood caabudaya lirabbina rabbigeen ayaan xaamiduuna u mahdinaynaa sadaqa allaahu wacdahu ilaahay ballanqaadkiisa waa rumeeyey wanasara cabdahu addoonkiisiina wuu u gargaaray wahazama alaxzaaba waxdahu jameecooyinkiinana jameecooyinkiina keligiis ayaa jabiyey subxaana wa tacaala maa yaquulu qofku wuxuu maa yaquul wuxuu dhihi lahaa man ataahu qofkuu u yimaado amarun amar oo yasuruhu uu ku farxo saad u fadhisaa wax farxad badan laguu sheegoo laguu keenay qabar ah ow yakrahuhu ama waxuu karaasanaayo wax aa ku farxinaya ayaa laguu sheegoo qabar a ku bahadgelinayoo farxad leh ha kuu yimid ama mid dhib badan kaana sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa ataahu hadduu u yimaado almru yasuruhu amar farax geliya qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaatu waidaa ataahu almru yakrahuhu amar uu karaahsanayo hadduu u yimaado qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaalin xaalad walbaba ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu ahaa adal iyo khabar farxad geliya hadduu u yimaado mid aha alxamdu lilaahi ilaahay yaa mahad iskale aladii allihii binicmatihi nimcadiisa tatimu asaalixaatu saalixaadku ay ku taam noqdeen waidaa ataahu lamru amar hadduu u yimaado yagrahuhu ou karaahsanaya qaala wuxuu dhihi jiray nebiga alxamdu lilaahi aladii calaa kulli alxamdu lilaahi calaa kulli xaalin xaal kastoo fiicnaan iyo xumaanba ah ilaahay baa ku mahadsan fadlu asalaati cala annebiy nebiga oo lagu salliya sala allahu calayhi wasalam fadliga uu leeyahay waayo qaala wuxuu yidhi nebiga man sallaa calaya qofkii korkayga ku salliya salaatan hal salli sala allahu calayh sala allahu ilaah wuxuu ku salliyaa calayhi qofka halka mar igu saliyey bihaa halkaas salli sababtiisa cashara toban toban buu ilaahay ugu salliyaa subxaanah wa tacaala markii soo degtay ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima saxaabigii wuxuu dhahay aayaddaa markay soo degtaa rasuulka nagu soo baxay waxaan dhahnay yaa rasuul allah waa naqaanaa saan kuu salaami lahayn oo assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waayee seen kugu sallinaynaa rasuulkii ilaahayow rasuulku wuxuu yidhi quluu allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim taasuu markaa u sheegay salligaasaa nebiga loogu salliyaa waa midka tobanka qofka loogugu sallinayo ilaahayna uu ugu naxariisanayo subxaana wa tacaala salliga noocaasaa markaa loola jeedaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu dhahay laa tajcaluu qabrii qabrigayga ciidan meel laysugu yimaadoo lagu ciidaysta ha ka dhigininee wasalluu calaya igu soo salliya meel kastoo aad joogtaan fa inna salaatukum salligiina tabluqnii waa isoo gaarayaa xaysu kuntum meel allaala meeshaa tihiinba meel allaala meeshaad tihiin salligiina waa isoo gaara sidaa darteed qabrigayga tamaashaad iyo feesta iyo ciid iyo meel la dhaho qabrigii nebigaan soo siyaaranayna oon u soconayay noqonin ee maca daalika salliga igula soo dadaala baadiyaha ugu fog haddaad joogtaan salligiina waa isoo gaaraa buu dhahay nebiga waqaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu dhahay albakhiilu bakhiil man waaye dukirtu laygu xusay cindahu agtiisa oo falam yusalli calaya aan igu sallinin bakhiilka dhabta ah ma aha midka xoolaha bixin waaye waa midka nebiga magaciisa agtiisa lagu sheegay maca daalika aan rasuulka ku sallinin wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay nebiga ina lilaahi ilaahi malaa'ikatan malaa'ig ayuu leeyahay sayaaxiina socota ah malaa'ig sayaaxiinoo dalxiislayaal ahoo socota ayuu leeyahay fil ardi arlada ku dalxiistoo ku socota yuballiquunii waxay iga soo gaarsiinayaan min ummatii ummadayda xaggooda assalaama salaamtay iga soo gaarsiinayaan mar allaala markay isoo salaamaan ama ay igu soo salliyaan ayay ii keenaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min axadin axad ma jiro axad ma jiro oo yuslimu salaamay calaya korkeyga ilaa radda allaahu calaya ruuxi ilaa ilaahay ruuxdayda ayuu igu soo celiyaa xataa arudda ilaa aan ka celiyo calayhi korkiisa assalaama salaamta salaantaan ka ridiyaa saxaabi baayi rasuulkii allow see adiga uga ridinaysaa salaantaada waqad ramayta adoo baaba'ay oo lafa baaba'ay markaa noqday rasuulku wuxuu yidhi ambiyaalka jasadkooda ilaahay waa ka xaaraantinimeeyey inay ciidda cunto sidaa darteed ayaa ruuxda laygu soo celiyaa ifshaau asalaami salaanta oo la faafiyo waaye qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu dhahay laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu ilaa aad ilaahay rumaysaan janno ma is arkaysiin buu dhahay nebiga walaa tu'minuu mana rumaynaysaan xataa taxaabuu ilaa aad isjeclaataane awalaa adullukum ma idin tusiyaa calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aad isku jeclaanaysaan haabay dhaheen saxaabada rasuulku wuxuu yidhi afshu salaama baynakum baynkiina salaanta ku faafiya isise salaama macnaha bacdamaanan janno gelayn ilaa inaan rumayno maahane aanan rumaynaynin inaan isjeclaanno maahane aana isjeclaanaynin ilaa inaan isisalaanno maahane ayaa nala amrayaa inaan salaanta faafino alaaatan saddex waxyaabood man jamacahunna qofkii jamacsada oo kulansada faqad jamaca aliimaan iimaankii ayuu jamcistay tan koowaad alinsaafu waa u garsoorid oo min nafsika naftaadaad u garsoorto naftaadu hadday gardaran tahay anaa gardaran dheh insaafaa loo baahan yahay wa badalu salaami salaantoo lagu faafiyo lilcaalami caalamkao dhan iyo walinfaaqu wax bixin min aliqtaari wakhtiga dhibka jiro wax yar adoo haysta inaad wax ka bixiso ilaan wax yar nin haysta hadduu wax ka bixiyey wax weyn hadduu helo min baabi awla sidaa darteed ayaa la yidhi walinfaaqu min aliqtaar wacan cabd illaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rajula nin ayaa sa'ala nebiya nebiga su'aalay ayu lislaami khayrun islaamkii khayr badan qaala wuxuu dhahay nebiga tudcimu acaama acaamka inaad qoodisood masaakiinta siisa wa taqra'u asalaama salaantana aad ku akhrisa calaa man carafta waman lam tacrif qofka aad taqaana iyo qofka aadan aqaanin oo muslimiinta ka mida ah haddii ka hor yimaadaan inaad markaa salaanto salaanta inaad markaa ku akhriso kayfa yaruddu salaama cala alkaafiri idaa sallama see salaanta looga qaadaa kaafirka hadduu kaafirka korkiisa hadduu ku salaamo ningaalaa ku salaamay seed dhahaysaa idaa sallama calaykum ahlulkitaabi ahlu kitaabku hadday idin salaamaan faquuluu wacalaykum dhaha buu dhahay nebiga wax kale ma loogu daraayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hadduu dhaho wacalaykum leela leeyahay ilaan gaaladu waa dad dhib badan mararka gobol kamida salaantay wax kugu qarinayaan nebiga inay u yimaadaan bay dhihi jireen assalaamu calaykum waxay u mara waxay rabaan inuu u malayo nebiga assalaamu calaykum assaam macneedu waa malakumowt malakamowt korkaaga ha ahaado saas ayay markaa dhihi jireen assaam calaykum rasuulku wa calaykum keliyuu dhihi jiray maalin intay yimideen bay dheen assaam calaykum wacalaykum buu dhahay nebiga caaishaa tiri wacalaykum calaykum assaam waalacna malakumood iyo nacladba korkiina ha ahaato caaisha dhaafuu dhahay rasuulka maxaa u dhahay saasaas ma maqlin miyaa bay tiri rasuulka ilaahayow assalaamu calaykum inay ku dhaheen ma u malaysaa assaam calaykum bay ku dhaheene malakumood korkaaga ha ahaado ana ma imaqlinoo buu dhahay wacalaykum leenahaye korkiinana ha ahaado ani waa layga ajiiba ii ma laga ajiibayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam caaishay cayda ka dhaafuu dhayay rasuulka waata ilaahay uu yidhi waidaa jaa'uuka hadday kuu yimaadaan xayawka way ku salaamayaan bimaa lam yuxayika bihi allah wuxuusan ilaahay kuu quurin uusan kugu salaamin kugu salaamayaan saasay dhihi jireen alaykum keliya la dhahaa gaalada ilan waa dhagar badan yihiin waxay saga kaa dhigaan assalaamu calaykum inay ku dhaheen hoose wax kugu qarinayaan wacalaykum ha uga badini ducaau siyaaxi qayladii ducadeedii waaye addiig diiqa hadduu qayliyo see la dhahaa wa nahiiq alximaari dameerkana uu qayliyo nahiiq waa codka dameerka siyaaxana waa codka diigaa loola jeeda ama diiqa idaa samictum siyaaxa diikati diiqa qayladiisa haddaad maqashaan fas'alu allaha min fadli fadligiisa ilaahay weydiista fa inahaa ra'at malakan malag ayuu arkay waidaa samictum haddaad maqashaan nahiiqa alximaari dameerka qayladiisa fatacawaduu billaah ilaahay ka magangala min ashayطaani shayطaanka fainahu ra'aa shayطaanan shaydaan buu arkay shaydaanaa ka qayli idinka ilaahay ka magangala diiqa hadduu qayliyo malag ayuu arkay ilaahay naxariistiisa weydiista allahuma inii nas'aluka min fadlika dhaha ama min fadlik fas'al اllaha min fadlihi islaanta aydan ogin hadduu diiqa dhinaceeda ka qayliya waa burinaysaa ama waa caynaysaa diiqa qalad waay diiqa aad buu u fiicanya qayladiisa rasuulku wuxuu dhahay laa tasubu diiq diiqaha caynina muslimiintu salaada u kiciyaa subaxdiiya mid fiican oo khayr badan waayo diiqa sidaa darteed khiirada laga faa'iidaystaa baa la dhahay dhowr faa'iide ayuu diiqu leeyahay in looga daydo dadka ay mutaysteen waa basayrka doorooyin hadduu ku dhex jiro diiq kale inuu yimaado ma ogola waa laga faa'iidaystaa soo kicitaanka subaxii hore lasoo kaco waa laga faa'iidaystaa waxyaabo badan ayaa lagu tilmaamaa oo uu khayr badan yahay xayawaanka kale sidaa darteed rasuulku wuxuu dhahay haddaad maqashaan siyaaxa diikati diiqa qayladiisa fas'alu allaha min fadlihi fadliga ilaahay weydiista fa inahaa maxaa yeelay ra'at malakan waidaa samictum haddaad maqashaan nahiiqa alximaari dameerka qayladiisa fatacawaduu biاllaahi min ashayطaani arajiim shayطaanka ilaahay ka magangala fainahu ra'aa shayطaana shayطaanu arkay markuu qaylinayo shaydaan buu arkay ilaahay ka magangala sidaa darteed dameerka waa dameerka codadka ugu xun ina ankara alaswaati la sawt alxamiir dameerka codkiisa ugu xun wbilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam